بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين العاشر إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق وذلك نحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل إلى آخره marka waxaan ku dhex jirnay sifati riwaayati xadiidi wa shardi adaa'ihi marka wuxuu leeyahay haddii akhtaa xadiidkii a dadku akrinaysay almanquul can inabiy sala allau alayh wasalam haddii khalad uu ka dhex dhaca sida loola dhaqmi lahaa marka anwaacu kayfiyaadu sifaadu soo sheegay akhirkeeda waxaa kamid haddana idaa kaana islaaxu wixi hagaajintii haddii ay tahay biziyaadati shay shay in lagu daro hadii wax lagu hagaajinayo qad saqطa min الriwaaya bmacnaha fain lam yakun fi dalika mugaayarat fi lmacna macna hadday waxba iska bedelaynin falamru fiihi midkaas amarkiisa ama xukunkiisa calaa maa sabq hadii hadda waxaan kasoo hadalna hadii wax nusqaamaa haddii ay noqoto markaan in in riwaayaday u baahan tahay dheeraad in lagu daro dheeraadkaas laba shay ay kala tahay shaygan lagu daraya dheeraadka an yatarattab caleyh tagayur اlmacna ima anahu laa yugayiru shay idaa oo kale wa idaa la yihaahdo ama fa idaa la yihaahdo waxsaas oo kalea lagu daray marka ka naxwi maa ruwiya can maliki radي الlahu canhu anahu qiila lahu waxaa loo yihi ara-ayta xadiiث الnabiy sal الlaه alيه wasalam yuzaadu fiihi اlwaaw wاlأlifu haddii xadiidkii nabiga alif iyo waaw lagu daro ka waran wاlmacnaana waaxid uu yahay oo wax isbedela ay jirin faqaala wuxuu ri arjuu an yakuna khafiifan in wax iska fudud ay yihiin xukumkiisana ay waxba dhibayni taa waa iska shay basiid ah oo siyaaq اlkalaam lannahu carabiga waxa xariiriya xuruuf lcaطfi wa haddii waawdi ama fadi ay dhacdo kalaamkii sidiisuu sax ku yahay laakiin tisaaqiisa iyo siyaaqiisa khalal baa ku jiraysa min xaytu siyaaq taa waxa weyaan waa iska sahlan tahay wain kaana islaaxu biziyaadati haddii ay tahay in kaana islaaxu hagaajintii biziyaada lagu hagaajiyo yashtamilu islaaxaas hadduu shamlisanayo wain kaana islaaxu biziyaada haddii ziyaado wax lagu hagaajinayo yashtamilu hadduu kulubsanayo calaa macnan mugaayir macno ka bedelan limaa waqaca fi lasli asalkii kitaabkii aada warinaysa ziyaadada lagu daro macnihii meesha ku jiray iyo maca ziyaadada haddii macni isbedelayaan taakada fiihi lxukmu xukumkii markaas wuxuu ku adkaanayaa biannahu yadkuru inuu sheegayo maa fi lasli asalka riwaayada aada warinay siday taad u sheegaysaa maqruuran xaalu yahay asalkaas mid lala xariiriyey bitanbiihi baraarujin calaa maa saqada wixii ka dhacay marka haddii macnihii isbedelayaan aslu riwaaya siday taad horta u warinaysaa markaad sheegtid aad leedahay waxaan laga maarmin oo riwaayadaas ka dhacay kayta wa kayta waxaa saas u yeeli liyaslama inuu ka nabad galo min macarati alkhatai khataa ceebta ka laazimayso iyo w min an yaqula inuu yihah calى shaykihi ma lam yaqul bmacnaa ana hadihi ايش min macrifati الخطأ la waxa weeyaan macarat الخطأ calى ma saqط liyaslama min macarat الخطأ waxa weyaan haddaad sheekaadi khaladkii uu qoray aad ku raacdid khata aad ku dhacday macarat الخطأ haddii aad intaad khata-i hagaajisid oo aadan sheegin sheika wuxuu sameynay annaka qawalta cala sheikh maa lam yaqul marka waxaan laga maarmeynin sida sawaabka horta u akri sheekaada sidii ugu qorneedna u sheeg marka waxaa weyaan anaka lam tuqawil calaa shaykika bimaa lam yaqulhu waa marka sidiisii aada u sheegtay marka wixii aada sacdayna salimta min macarati alkhata marka labadiiba way ku hagaagaysaa labadaba sheeg xadaa xadaha abu nuعaym alfadl bnu dukayn waa ninkii lacagta ku qaadan jiray can shaykhin lahu bxadiiثi qaala fiihi can buxaynata waxa weyaan abu nuعaym baa nin ka wariyey xadiid ninkii markuu isnaadkiisa sheegay wuxuu ri can buxayna faqaala abu nuعaym wuxuu ri inamaa huwa ibnu buxayna walakinahu qaala buxayna fiiri markaa marka hore waxa weeyaan salima min macarati الkhaطأ farawaahu bالsawaab inamaa huwa ibnu buxayna buri ko وأيضا سلم أن يqwل شhيkه بma lm yqل faqاl ولakنه qاla شhaykي bحayna بحayna marka ibnidi a ka dhacda sawaabkiina waa ku sheegay sheika wuxuu yihina waa sheegay labadiiba marka waxa weeyaan waa ku waa waa ku nabadgeli وإذا kaana min duni mوضع الكلاam الsاqط maclوma أنه أtىa bه sidaas ma wada qabtaa qad atىa bihi utiya ma lakin min duni mawdic اkalaam hada khaطأ sida cibaarada ma ansaxayso waxay ku wanaagsan tahay wain kaana اkalaamu saaqiطu macluuma kalaamkii oo saaqidka ahay haddii la yaqaano mid la yaqaan uu yahay qad ataa bihi shaykaadii ou la yimiday wa inamaa asqatahu man bacdahu dadkii ka dambeeyaa riday fa fiihi wajhun aakhar ir markaan waxa weeyaan riwaayadan markii hore ninkii waray asalka u ahay saxu ku wariyay waa ku huban tahay masalan shayku shaykiga kasoo qaado rawa alxadiid cala asaxiix usuushiina waa taalla sheekaadi markaan adiga ka oo asiga ka dambeeyey yaa waxa weyaan sakti yaa ku dhaca waxbaa yaa ka dhuma marka fiiri asluka khaladaa ku jiro laakin aslu اasli xadiidkii saxiixu ku warsan marka ma huwa alxal waa kana marka wain kaana alkalaamu saaqitu kalaamka dhacsan macluuman haddii la yaqaan annahu asiga qad utiya bihi waa la dhihi karaa hore loola yimiday wainamaa asqatahu waxaa riday man bacdahu sheika ninka saxka ku wariy dadkii ka dambeeyey yaa sakdiga uu ku yimid fa fiihi wajhun aakhar ma huwa wa huwa an yuliqa an yulxaqa asaaqitu midka dhacsan in la haleeshiye fii mawdicihi min alkitaabi maadaama aslul asli ay sax yahay asalkan kasoo xigo waa la hagaaji karaa isla matnigiyaa lagu dhex saxaya laakin maxaa lagu darayaa maca kelimati yacni kelim hadalki waa maqan yahay mathalan waxaa la yiriyay malik can naafic can الnabiy sal اlه alيه wasalam markaas can naafic an ibn m yani can ibni cumar can الnabiy sal اله alيه wasalam maala yaa sida haddi mithaalka wuxuu imaan doon ama sanadaaba dhacaybo macnaha waa weyaan can abi isxaaq asabiici markii la yihi can zuhri zuhri yaa maqanbo yacni can zuhri sakdigan waxaad ka ogaatay aslu aslihi yaa saxi kusoo oro inamaa saqata sahwan cinda shaykika aw cinda zamiilika aladi rawaa macaka walaslu macahu marka lafdigaas la og yahay inuu saaqit min ariwaaya ka yahay wa culima saaqitun khaطan sahma min alusul alati qablahu marka waa la saxaa laakin kelimata yacni alagu daraya sidii aynu u dhihin haddii s fii siyaaqi isnaad aada ku warisid waxay u muuqanaysaa inuu sheika sidaas ku wariyo sakdigaana sahwiga ah ninkaanu ka yimid sidii marka sahwigiisii aada u cadaysadeed yacni ku daray maca kalimati yacni kama facala alkhatiibu alxaafidu id rawaa can abi cumar bni mahdi can ilqaadi almuxaamili biisnaadihi can curwata can camra binti cabdالرaحman tacni can caaisha anaha qaalat xadiidka asalkiisa wuxuu ahay can curwa can camra anaha qaalat kaana rasuul الlahi caaishaa maqnay markaasuu khatiibku wuxuu ku daray can camra tacni can caaisha anaha qaalat idan tacni can caaisha min qowli alkhatiib qaalat kaana rasuul lahi sal اlه alيه wasalam yudni ilaya ra'sahu fayura faurajiluhu nebiga alayh salatu slam ictikaaf markuu ku jiro caaisha gurigeeda maadaama masjidka darbigiisa kale ku dhagan uu yahay dariishada isa soo istaagi jirtay markaasuu nabiga madaxa usoo dhaweynayay markaasay madaxa usanlay jirtay radia allahu canha marka fiiri haddii la yidhaahdo can camra binta cabdiraxmaan qaalat kaana rasuul lah yudni ilaya ra'sahu fa urajilhu yani camra laa yucqal an takuna hiya alati taqum bish bitarjiili shacri الnabi sal اla alيه wasalam liannaha laysat maxraman walaa cilaaqata laha bالnabi sal اla alيه wasalam وyتعين أن تkuna إحdى زوجاaته وهy عاشhة ومعروف بعمرة أنها تلميذة مختصة بعائشة حتى قال عمر بن عبدالعزيز لما أمر بكتبة الحديث قال لحاamله أبي أبي بكر بن حزم اكتب ما كان من حديث رsuل الlahi صل وابدأ بحdيث عمرة عن عائشة عمرة معروف sidaasay ku tahay طيب قال الخطيب كان في أصل بن مهدي عن عمرة أنها قالت أصل شيخه oo iبن مهدي أبو cمرki waxaa ku qornaa عن عمرة أنها قالت كان رsuل الله يدني إلي رأسه فقال الخطيب فألحقنا فيه ذكر عائشة id lam yakun minhu buddun ma laga maarmo laabudda markay tiraahdi buddun haddaa tiraahdi waxawa laa finaa canhu markaas caaisha in la sheegay liannaha hiya alatii yajuuzu laha an turajila shacra rasuuli illahi sala alla alayh wasalam wacalimnaa ana almaxaamili kadalika rawaahu shuf shayku shaykihi asalkiisu u laabtay marki ibni mahdigan laiska dhaa layska reebo shaykhu shaykii oo maxaamilii ahaay asalkiisi markii laga fiiriyey yaa laga hay sidaas wainamaa saqطa min kitaabi shaykhina abi cumar waqulnaa fiihi tacni baan ku darnay can caaisha radi allahu canha lna liأjli ana bna mahdi lam yaqul lana dalika annagaa marka niri tacni marka hadalkii annagaa ku darnay walam nuqawilhu bima lam yaqulhu waayda ataynaa bsawaabi xataa laa nusnida kalaama laa yasixu lcamra sida marka labadii macno sidaasay ku hagaay وhakذا رأyت غayra واxد min شhyوkina yfعl في mثli hada bu خطيba hadalkii wato وhakذا رأyت غayra واxد min شhyوkina yfعl في mثli hada ثuma ذakra بsناdي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه qاl سمعت وkيلا يقول إنا لنستعين في الحديث بيعني إلا أن نستعين في الحديث أي في رواية الحديث بيعني يعني ما يمكن تصحيحه من أغلاط وقعت في الحديث كنا نعتمد على كلمة يعني marka يعني waxa weyaan khaladkina waan ku saxayna ninkii oo riwaayad ay ka qaldantayna wuxuusan dhihin u tiirin mayno marka yani saas mkraj bay noqotay saas w qultu وhذا إذا kاna شhaykh qad rawaahu lah عalى الخطأ hadda waxaan kasoo hadalnay markii sheekiisa khaladka asiga u ka dhacay waxaana sawaab inay yihiin aan ogaanay biman qablahu taas hadda xaaladaasaan kasoo baxnay wa hada ay hada alxukmu ida kaana shaykuhu qad rawaa lahu tilmiidkii cala alkhata inuu wax ugu wariyo fa faama ida wajada dalika fi kitaabihi khaladkii kitaabkiisu tilmiidkii adiga kitaabki sheekaadi ma aha anta wajadta alkhaطأ fi kitaabik wagalaba calىa danii tilmiidka waxaa ku gaalib noqday danigiisa ana dalika min alkitaabi la min shayki khaladkaa meesha ku qoran adiga inuu kaa dhacay ee sheekaada uusan ka dhicin mana haysid usuushii sheika xataa tuqaabilahu laakin waxaad istiri khaladkan adigu kaa dhacay saas hadday tahay markaa faytajihu haahuna midaan waxaa sawaab noqonayo islaaxu dalika khataas in la hagaajiyo fii kitaabii uu ku hagaajiyo wa fii riwaayati markuu dadka u warinayo cinda taxdiidi bihi macan haddaa khaladka uu kuu cadaado laakin haddana uu aada raajix ugu yahay ana hada sakta minaka anta waxa weya meeshiaad ku saxaysaa kitaabka waa la saxa walamaa tarwi hada kitaab ligayrika tarwiihim calى sawaab ma saxaxta marka khata ii hore cibro male lannah tabayana ou taأkada cindak ana الkhaطأ minaka fatuصaxixhu walaa tushiir ilayh walaa tubayinu walaa taqul tacni ayb dakara abu dawud anahu qala لأحmed bni حmbali wajadtu fi kitaabi xajaaج can jurayj can abi zubayr yaan ka helay buri saasaa kitaabkii ku qora yajuuzu lini i banaan tahay an uslixahu ibna jurayj inan ku saxo faqaala wuxuu ri arju an yakuna hada laa ba'sa bihi yani ilaa ayna wasala bihim اlwarac abu daawuud wuxuu hubaa mia bilmiatayn in waxaan jurayj wax layihaha aysan jirin ee xajaaj can ibni jurayj oo cabdilmelig ah inuu yahay wuu og yahay yaqiinan laakiin kitaabkiisu sidaas ku arkay bimacnaa anahu saqطa minhu lafdatu ibn wamaca dalika yaxtaaja an yas'ala dalika man huwa afqahu minhu bilxadiidi wa culuumihi xataa yatma-ina qalbuhu hadhow waxaa dhici karto in la yihahdo kaana abu daad min caadatihi an yajsura calaa islaaxi alaktaa fi kitaabihi duuna an yatabayana fi dalik in lagugu ceebay a dhici karto markaasuu axmed ibni xambal weydiiye uri haddii aan saas sameeyo ka waran markaasuu uri laa ba'sa bi lanna wax la ogyahay u ah laa yarwi xajaaj ila can ibni jurayj walaysa liabi ura abi zubayr tilmiid ismu xajaaj jurayj gayra ibnu jurayj fatacayana an yakuna hunaaka sabtun wa ana dalika min abi daawud wahada min qabiili ma ida darasa min kitaabihi bacd اlisnaadi walmatni fainahu yajuuzu lahu istidraakuhu min kitaabi gayrihi ida carafa sixatahu wasaknat nafsuhu ila ana dalika huwa saaqit min kitaabi wuxuu leeyahy hada min qabiili ma uu ku qeyb yahay qoladaasuu ku qolan yahay maa idaa darasa hadduu duugaabo min kitaabihi bacdu lisnaadi isnaadkii qaarkiisa ka duugoobe iyo walmatni kitaabka markuu meel badan iska yaallo wuu duqoobaya marka waxyaalo badanaana la arkayn atraafta weliba geedaha ka jiro hadda maktuutaad badanaa jiro oo lawadahayo si kasta haddii la sheegay ama aboora intaa ka cunayo ama waaba iska soo madoobaanay waqadii intaa oo bidaayaadkii oo dhan marka kitaabkii haddii qeyb uu ka madoobaado ama qeyb uu ka tirmo uu qadiim noqdo awgeed macnihiina aada u baahan tahay maada tafcalu marka waa kan fainahu yajuuzu lahu waxaa u banaan istidraaku min kitaabi gayrihi war meesha aniga waa akri waayo kitaabkayge iyo akri bal kitaabkaadi marka lafdigii kaa madoobaada yaa ninkaas ku akrina liannakum rawaytuma jamiica min shaykin waaxid walaslu waaxid lakin aladi qara'tahu calى shaykh anta huwa hadihi الnusha lakin daka الrajul qad qarahu calى shay qad yakun cindahu ziyaada qad yakun cindahu naqs anta la tataakad lakin fi hadi الxaal anta mضطr an tastakmila man darasa min kitaabika min kitaabi غayrik mataa idaa carafa sixatahu ninkaas wuxuu kuu sheegay inay saxiix yihiin wasakanad nafsuhu naftiisana ay u xasishay ilaa ana dalika huwa saakit min kitaabi intaasaa lagu sii daray ninkan waa waa nin sheeki ka maqlay maca dalika waxaa rabaa lafdiga markuu ku sheegay ale lafdigan iga dhacsan imidku isheegay waa waa sigi weeyaan laanu cibaaradii usluubkii alla fiirina haddana naftaada inay uxasisho tiraahdo فعلا hذا هو الsاq طيب وإن kاn mن وإن kاna في المحdثيiنa mن laa يsتجيز ذalika محadiثiinta waxaa kamid e qaar aan banaysanin oo dhahay meeshaas sideeda looga tagaya لأnه أnta lam تsمع hذa اللفظ min الشhيk walaysa cindaka yaqin ana ma stdraktahu min غayrika huwa caynu maa qalahu laka marka waxay tahay meeshaan waa iga duugowda ina tiraa wax ku qoran ma aqano oo aa ka gudubtay oo inta kala akrisay wa min man facala dalika nucaym ibn xamaad fi ma fi ma rawaa can yaxya bni macin canhu فيma rawى عن yaحya بن معin canhu waxaa samayn jiray sidaas bmacnaa kaana ystdrik الخطأ min غayrihi نuعaym بن حmaad sida uu ka wari yaحya بن معin huwa تlmid lman لنuعaym qala الخطيب الxاafiظ walow bayana dalika في xaal الriwaayaةi kana أwlى yani mujarad meeshii kaa duugowday aada ninkaas ka soo warisay inaad ka aamusid waad leedahay qowlka hadda uu soo hormari waa laakin waxaa fiican inaad tiraahdo lafdigaas kaana indarasa min kitaabi wastadraktahu min fulan lafdiga markaas saas aad dadka u sheegtay hadhowti dambo hadday dhacdo in lafdiga lafdi ka bedelan meesha la helo fii riwaayati usuul الshuyuukh waxaa la ogaana ana mastadraktahu min hada tilmiid laysa calaa maa yuraa marka inaad cadaysadaa fiican fi xaal riwaayatitaana awla wahaakada alxukmu fi istihbaati alxaafidi maa shaka fiihi min kitaabi gayrihi aw min xifdihi wadalika marwiyu can gayri waaxidi min ahli اxadiid minhum caasim لآخر وkda وhkda الحkمna waa lmid في اsتثباaت حاaفd xاafidki inuu sugto mا شhka فيhi wuxuu shakiyo min kitaabi غayrihi inuu ka u ka sugto aw min xifdihi lafdi baa yaad kicin weysay waa waadix waay marka sida uu qoran yahay adaan garan aada garan weyse wuxuu yahay yaad garan weyse ayb shakigaa kugu dhalay hal lafdigaa sidaa maa loo akriya ama saana loo akriya sagaarni amase sigaar ah atiri waa ku shakisa min kitaabi gayrihi ina tiraa lafdigaan akri bal maxaa loogu dhawaaqay ama kitaab ma ahna min xifdi gayrihi nin kalo muxadis oo xaafid ah xadiidkaba korka yaqaan tacrif calayhi taqul la akmil li hada alxadiid lafdigii aad adiga ka shakisa waad ka aamusay nin haddaad rabtid wax inaad ka saxad haddaa tira war lafdigaan canaanima mise xinaan waa adigaa khataa ku rida ama lafdi yaa loo geeya bal isagoo cala alfitra isla markii sawaabka qofka ku akrinay ama waxaa le aayadaas akri sidii saxda ku akrina laakin haddaa tiraa saami ama saan waa adigaaba khaladka gelisa ma garan kara ninkii qofki marka yajuuzu an yastahbita tathabut macnaha waxaa weyaan in wixii uu ka sugto wdalika marwiy can gayri waaxidi min ahli اxadiid minhm caasim abu cawaana waaxmed bnu xambal wa kaana bacduhum yubayinu qaarkood waxau ahay maa habatahu fiihi ayruhu maa habatahu fiihi gayruhu gayrkiisu waxau usugay waa caddayn jiray so u leeyahay waa kana fayaqulu xadahanaa fulanu wa habatanii fulanu kama ruwiya can yaziid bni haaruun anahu qaala wahabatanii fulan yqul xadathana xadahanaa fulan wa habatanii fulan anahu kayta wa kayta wixii laguma sheegin fulana ii sugay aada leedahay ama waa ama waa ismu raawi ama waa lafda min alxadiid ama waxa weeyaan ziyaadat raawin aw nuqsaani waxay ahaata ahaato wahabatanii fiihi fulan wa qaala likayta kayt hada makuu sheegin tathabutu waay kama ruwiya can yaziid bni haaruun anahu qaala akbaranaa caasimun wahabatanii shucba can cabdillaahi bni sarjis marka cabdullaahi bni sarjis ninkaan akri waay shucbuu u tagay markaasuu ri caasim sheekiisa cabdullaahi bni sarjis waay waxaa laga yaaba inuu kicin waayo sarjiskaas xataa laa yaqdum calaa shayin laa yacrifuhu habatanii shucba bur ana ana riwaayata caasim inamaa hiya can cabdillahi wahaakada alamruna waa lamid fima ida wajada fi asli kali kitaabihi kalimatan min gariibi اlcarabiyati aw gayriha gayra muqayadatin waashkalat calayhi فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به وهكذا الأمر waa فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة u helay oo من غريب العربية أو غيرها ama كلمة aan غeyrkeeda mtن اسم wax dhan ha noqdo غayra مqيدة xalay tahay وأشكلت عليه kelimadii sida loogu dhawaaqi lahayaa ku adkaatay kelima gariib aw fajaa-izun waxaa u banaan an yascala canha kelimada inuu weydiyo ahl alcilmi biha dadku uu isleeyahay kelimadan oo kale way og yihiin iyo weydiina wayarwiiha calaa maa yukhbiruunahu bihi kelimadii siday ugu sheegaan dhawaaqeeda iyo ugu dhawaaqaya hadday u sheegaan kelimada xadiidka ku jirta kaas weeyaan haddii la yidhaah ayb waruya mil dalika can isxaaq ibni rahaweyhi waaxmed ibni xamal wagayrihima radia allahu canhuma intaas waxa weeyaan waa qeyb alxaadi cashar ida kana alxadiiثu cinda araawi can اثnayn aw akara wa bayna riwaayatayhima tafaawut fi lafظi wاlmacnى waaxid kana lahu an yajmaca baynahuma fi isnaad hal matni keli ah yaa laba isnaad lagu wariyey wahada kahiir jida khaasatan cinda muslim إذا kاn الحdيث عند الراawي oo tilmiidka can اثnain uu ka wariyey aw akar wa bayna riwaayatayhimaa tafaawutun fi lafdi yani farqigaa lafdiga udhexeeya walmacnaa waaxid labadii riwaayo lafdi ahaan markii la yihaahdo midaa lafdigeeda u dheeraad ku jira laakin lafdigaas dheeraade macno dheeraad soo kordhi maayo walmacnaa waaxid kaana lahu litilmiid waxau leeyahay an yajmaca baynahumaa fi lisnaad inuu xadathanii fulan wa fulan wa saddexdoodii inaad sheegti uma yasuuqu alxadiida calaa lafdi axadihimaa khaasatan liannu haddii lafdiga khilaaf uu ku yaalo talfiiq ma samaynaysa oo intaad inaad midkooda lafdigiisa sheegtid waa labadii aad oo raawi isku cadaftay oo lafdiga kula duunaayeen marka intaad isku cadaftid baad lafda axadihimaa baad sheegaysa midkood ويقول waaba kana أخبرnaa فulan وفulan واللفظ لفulan iri marka mslim iyo غeyrkii saas waa sameeyaan معظم المحadiثiin hadaad laba isku cadaftid labadoodii xadaثnaa فulan وفulan واللفظ لأbي إسحاaq oo kalaad leedahay marka waxaa la ogaana اللفظ الذي تسuqه laysa lahma ولا للآخر inama لmن لhذا الفulan أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان أو قال وxuu i أو قال أخبرنا فلان وما أشبه ذلك من العباarات من العباarات waxa weeyaan waxaa banaan bal xataa inaad lafdigii markeed labadoodi intaad isku cadaftid xadiidki aad sheegtid aad tiraa واللفظ فلان بعda mتن xadيث ina tirahdo lafdu lifulan ina tirahdo waa kuu banaanta ayb walimuslimi صaaxibi الصaحيiحi maca hada fi dalika cibaaraة أkrى xasana mثla qwli xadaثna abu bakri بn abi shaybata وabu سacيid alأshج kilaahma can abi khalidi qala abu bakri xadaثna abu khalid الأحmr can acmash wasaaq الxadيث انظr الآn waa cibaaro kale oo muslim isticmaala keligeed kuma qaydano muslim ystakdim kul اcibaaraat lakin min bayn اlcibaaraat alati اstakdamaha انdur qala xadaثna abu bakr bnu abi shaybata wa abu saciidin ashaj labadii wa kilaahuma can abi khalidi ayb markaasuu yihi qaala abu bakri xadaثna abu khalid axmed acaada isnaad min jadيd marka waxaa la ogaaday siduu musanifku soo joogo saaqa fa icaadatuhu haaniyan dikra axadihimaa khaasatan oo abubakrin uu soo celiyey ishcaaru biana lafda almadkuura lahu markii uu abu saciid alashaj iyo abu bakr ibn shaybe isku cadfay iyo haddana kaanahu yuciidu yaquul xadathana abu bakrin ibnu khaalid abu saciid meeshaaba looga tegay yani iclam jayida ana liabi bakrin fi hada alxadiid mutaabica wahuwa abu saciid الأشج لكني لم أسق لك لفظه إنما ساق مسلم لفظ أبي بكر وهو صاحب المصنف مصنف بن أبي شيبة وحوى شيخ أبو بكر لذا ولذلك الكتاب الحديث الذي تجده من رواية أبي بكر في صحيح مسلم أفضل من أن تجده في مصنف بن أبي شيبة مع أنه شيخ مسلم لأnنه kitaabka صحيiح mسلم sida loogu khidmeeyey يعني في تصحيiح ألفاaظihi والتحrي في دقة أسانيdihi إلى غayri ذلika laa yتوفر لمصنف بن أbي شhيبة bل حتى الطبعاaت الموجودة laa يوثق في شhيء منها كثيرا مع أنه kتاab مهم خاaصة في آثاaر الصحاaبة والتاaبعين marka wuxuu ku leeyahay fa icaadatuhu muslim soo celintiisa haaniyan mar labaad dikra axadihimaa khaasatan abu bakrin ou soo celiyey waxa weeyaan ishcaaru biana lafd almadkuura lahu lafdigan dambo lianna wuxuu ihi xadathana abu bakr bnu abi shayba wa abu saciid iskilaahuma can abi khalid اaxmar saasoo can ilaxmar saasay ahay markuu can abi khalid oo madaarkii u gaaray yuu haddana noqdo wuxuu ri xadaanaa abu bakr qaala abu bakrin xadaanaa abu khaalid abu bakrin huwa abu bakr bn abi shayba nafsu wa ama ida lam yakusa lafda axadihima bidikri idaa lam yakusa hadduusan sheegin lafda axadihima bidikri uusan ku sheegin bal akada min lafdi hada wa min lafdi daka wa qaala akbaranaa fulan wa fulan wataqaarabaa fi lafdi qaala akbaranaa fulan fahada gayru mumtanicin calaa madhabi tajwiizi riwaayati bilmacna haddii labada isku daro u yihaha akbaranaa fulan fulan wataqaaraba fi lafdi bu lafdiga way isaga dhow yihi bimacnaa anahu yushcirak ana hunaaka farqa bayna allafdayn qaala akbaranaa fulan s markaas sanadkii waa wada dhamaystir hada jaa-iz fi man yujiizu riwaayata bilmacna liannahu maadaama lafdiga uu waaxid yahay faayan kaana siyaaqu aladi dakartahu liaxadihima walaa adunna anahu yaqsid bidalika talfiiq lakin alcayb huna anahu lam yuxadid lafda man huwa aladi dakarahu lakin laa yaqulu biaxad axad anahu yaakuz min lafdi hada wa min lafdi hada fayajmac bayna laa yajuuz wa qowlu abi dawuud صaaxib الsunan xadahanaa musadas wa abu tawbat almacna qaala xadahanaa abulaxwas maca ashbaahin lihada fi kitaabihi yaxtamilu abu dawuud ya wuxuu ri xadahanaa musadad ibn musarhid wa abu tawbata almacnaa buu ii sheegay bu fiiri markaa xadahanaa musadad wa abu tawba waafaqa musadad fi lmacna saas u wa abu tawbata xadathanii bilmacna qaala xadahanaa abulaxwas maca ashbaahin lihada fi kitabi yaxtamilu an yakuna min qabiil اlأwl fayakunu lafdu limusadad wayuwaafiqu abu tawbata fi lmacna hada المعنى اladي yتbاdر ilى الذهn ويحتmل an ykuna min qبيل الثاني falaa ykun qad أwrd لفظ أحadهma خاaصة bl rawاه بالمعنى عan kilayhma وhذا الاحتimاal yqرب في qwlه xdثnا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واxد qال xdثnا abاn tn horo ixtimaalka horaa ku wanaagsan liannahu abu tawbata almacnaa markuu yiriyey bimacnaa ana alafd aladi adkuruhu laka limusadad wa abu tawba qad waafaqa musadada fi lmacnaa saasay ku caddahay midaan dambo uu abu daawuud leeyahay xadahanaa eh, muslim bnu ibraahim muusa bn ismaaciil almacnaa waaxid qaala xadahanaa abaan lam yadkur liman huwa lafdu ladi yasuuquhu labadoodii a ii sheegay macnahoodina waa waaxid buuri marka anahu yasuuqu lafda axadihima ilaa anahu lam yubayin man lihada lmatni faqad waa suuragal wa ama ida jamaca bayna jamacati ruwaatin qad itafaquu fi lmacna walaysa ma awradahu lafda kuli waaxidi minhuma وسkت عن البيان لذلika فhذا مما عيب bه البخاaري أو غyره ama idaa jamaca hadduu kulmiyo bayna jamaacati ruwaatin bayna jamaacatin ruwaatin qad itafaquu fi lmacna walaysa maa awradahu waxuu soo warinay ma aha lafda kuli waaxidin minhum wa sakata can lbayaani lidalika intuu isku qabto saddex iyo afar oo kale wa huwa laa yataqayad bilafdi axadihima bimacnaa aladi yushcir kalaam ibn صلاxuna anahu yuridu lafda mulafaqا min jamiici الruwaat haؤulaaء walaa yubayin walam yataqayad bilafdi waaxidi minhuma fahada mima ciiba bihi الbخaarي aw غayruhu walaa bأsa bihi calى mqtadى madhabi تجuز الriwaayة bالmعنى الbخaarي لquwati xfظihi kaana yجub الأراضي min khuraasan ilى mصr ilى المغرب العربي ثuma yطuuf yطuuf faإida dahaba faida إida wasla ilى mوضع iqaamatihi istadkara jamiiع الriwaayaati wasaaqaha walidalika yqul ruba xadiiثin samictu bilbصra katabtu fi khuraasan muddada udhexaysa fiiri haaulaai allahuma acطaahum mawhiba laa yatasawar axad wuquucaha limiliha marka intaas oo dhan kutub ma wato kulluhu ystadkiru wayaxfad uma yaأti wayaأkud awraaq wayashtari wayaktub jamiiع axaadiث calى ma sabq falaa yandur ilى اlfuruq bayna alfaad الruwaat inama yahtamu wayajmachum jamiiعa calى matn waaxid ida kana اlmacnى waaxid wahuwa aclam الnaasi bima yuxiil اlmacnى falidalika qiila inahu kana اlأwlى lilbخaarي وamhali an yataqayaduu balfaad الruwaat kama yafcalhu muslim walidalika qad mara bina fi nuzhat الnadr ana bacd اlmagaariba fadluu muslima calى صaxiix الbخaarي la min xayثu aصaxiya lakin min xayث الsiyaq wa xusn اliraad ayb وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعا في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ويحتمل أن لا يجوز وإذا سمع كتابا مصنفا min jamaacatin u ka maqlay samica kitaaban min jamaaca kitaab musanaf ah ma aha riwaayaat cala alhawa ma aha markii hore qabla tadwiin الsuna kanat turwa axaadiid fi الصduur faqط lakin alan tarwi kitaaba mualafa fi الsuna can shayki akada hada اkitaab can mualifihi kitaab musanaf min jamaaca u ka maqlay uma qaabala nuskatahu basli bacdihim iriya kitaabkan qara'ta calى jamaaca wakatabta alkitaab min dalika musanaf uma hada nuska alati katabtaa biyadika waxaad u bandhigtay calىa nuskati bacdihim dadkii adka wada maqashay nusakay wada leeyihin laakiin mid kamid ah iyaad nuskadiisa nuskadaad ku saxday marka hal an tarwiya jamiica maa jamiica haaulaai fi kitaabika anaka samicta minhu am cala ladiiba qaabalta nuskataka binuskatihi bas saas unbaa laga hadlay idaa samica kitaaban musanafan min jamaacatin hadduu ka maqlo uma qaabala nuskatahu biasli bacdihim laysa biusuulihim duna bacdi wa araada an yadkura jamiica fi lisnaad uu leeyahay xadathanii fulan wafulan wafulan wafulan nakii aada kitaabka ka wada maqasho dhan waayo wayaquulu wlafdu lifulaan kamaa sabaqa ninkii aada nusqadiisii aada nusqadaada aada ku saxday yaad leedahay wlafdu lifulaan kuwii kale magacooda unbaad sheegtay laakiin umaadan banbixin fahada yaxtamilu an yajuuza kalawali suuragal waxaa weyaan waa banaantahay la yidhaaho leesh لأna maa awradahu wax uu sheegay qad samicahu binafsihi miman uu ka maqlay dakarahu uu sheegay dakara anahu bilafdihi لأnnahu ninka aa tiri wاlafdu lifulan sax wa anaka alآan صaxaxta nusqatika binusqatihi wahada اlafd اladي dakartahu صaيح صaحيح anahu min lafdi fulan wasakata can iش can alfaadi الآakخarin من hadihi الناحية waxay lamid tahay sidii hadda aan soo sheegin xadahanaa fulanu fulan walafdu lifulan aduu yihi wayaxtamilu an laa yajuuza inuusan ma banaanaan ma banaana in la yihahdo ataa waa suuragal liannahu tilmiidkan laa cilma cindahu cilmi kuma laha bikayfiyati riwaayati alaakhariina xataa yukbira canha liannahu nimankan kale kitaabkii waxa waaye samica minhum hada اkitaab aladi huwa shayku shuyuuk waa ninkaas tobankan talaamid oo kale nusakdoodu ma sida ninkaan nuskadiisa aad u bandhigtay lamid yihiin mase cindahum furuq bayna ziyaadatin wa nuqsaan toban arday yaad yaad ka maqashay yaad xadiidkaa asalshii sheekh bukhaari yaad ka maqashay laakin qaabalta nusrataka binusrati axadihim kuwa kale sax waa anaka samicta asla kitaab minhum lakin hal hada aladi samicta huwa lmawjuud fi nusratihim am fi nusratihim bacdu ziyaadat nuskaan lianna nusak tuzaad xataa bacda asamac mumkin atilmiid yacrif cala shay min jadid fayaziidu lahu bacda riwaayaat aw yamuru bidarbi bad bacd man yadri احتماaل wاrد أول بخلاaف mا سبق فإنه qad اطلع kuwa markuu yihahdo مسلم حdثnا فلان فلان واللفظ لفلان markuu yihahdo way ka duwan tahay فإنه مسلم مثلا iطalaca calىa riwaayati gayri man shaksigii riwaayadiisa waa taalacday nasaba lafda ilayh qoladaa hadda markuu muslim leeyahy xadahanaa fulan wa fulan walafdu lifulan kan kale lafdigiisi wuu ogyahay yani calima maa bayna lafdayni liraawiyeyn ladayni catafa bacdahum calaa bacd wuu ogyahay bikilaafi tilmiid hada laa yaclam min nusaki haulaa غير الذي عرض نسخته عليه فقط ayb على موافقتهما من حيث المعنى fainahu qad iطalc fainahu iطalca calىa riwaayati gayri man shaksigii gayrkiisa riwaayadiisa uu طaalacday nasba lafda ilayhi u nisbey calىa muwaafaqatihima u ku ogaaday in iswaafaqeen min xayثu macnaa faakbara bidalik marka muslim marku leeya wlafdu fulan laa yashal can lafdi اlآakar lakin tilmiidkan waa ka duwan yahay الثاني عشر laysa lahu an yazida fi nasb man fوqa shaykihi min rijaal الإsnaadi calى ma dakarahu shaykuhu mudrija عalayhi min gayri fasli mumayizi fain أtىa bfصl jaaza mثla an yaqula huwa bn fulan alfulani aw yaعni bn fulan naxو dalik masأla basiطa laysa lahu tilmiidki ma laha an yaziida inuu ziyaadiyo fii nasabi man qof abtirkiisa fawqa shayki shaykiisa ka sareeyo oo min rijaali isnaadiya calaa maa dakarahu shaykuhu inuu ka ziyaadiyo maraa sheykiisa wuxuu sheegay mudrijan calayha asoo isdhexgelinaayo min gayri faslin asoona kala saarin mumayizin fasli oo kala soocay tan waxaa weeyaan adiga sheekaada mubaashirka ku ah si rabto waa u karta لأنه أنت الذي أخذت منه تقول حدثني فلان فلان عن ابن فلان عن فلان ما حدثني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني الفلاني وعديك هو شيخ هذا laakiin shayku shaykika waman fawqahu wuxuusan sheekaadi ku darin ma ku dari kartaa masalan bukhaari oo kale cabdullaahi bni maslama alqacnabi can maalik oo marka cabdاللahi بن مسلمة عن mالك basوr hل للبخاaري أn ynسب mالك yqul عn cabdاللahi بن مسلمة عن mالك بن أنس الأصبحي ma dhihi kara la waxaad نisbayn kartaa شheekaadan keli adiga mwaaجiha ah ku mubaashirka laakin shayku shaykika inaad nisbadiisi aftirkiisa aada sheegtay lagaama ogolo wuxuu sheekaada ka sheegay bas aad ku ekeynay haddaad rabtid inaad wax ku dartid cibaaraad tusinayso inaad adiga dheeraadkan leedahay aad ku daraysa intaa keliya fiiri markaan laysa lahu an yaziida fi nasabi man qof nasabkiisa inuu ziyaadiyo ma laha fawqa shaykihi lakin shaykuka laka alxaq fi dalik min rijaali isnaadi calaa maa dakarahu shayku kama ziyaadin karo mudrijan calayhi nasabki asoo isdhexgelinaayo min gayri faslin kala soocid la-aan mumayzin ee kala soocay fain ataa bifaslin hadduu lala yimaado jaaza mila an yaquula huwa bnu fulan alfulani aw yacni ibnu fulan wanaxwi dalik hadduu yihahdo bukaari xadathanii cabdullahi bnu maslama xadathanii malik huwa bnu anas hadduu yihahdo huwadaas inay bukaari ka tahay yaa la ogaanay ama xadathanii malik yacni ibna anas lafdigaas yacni ama huwadaas waa tamyiiz yushcir ana hadihi ziyaada laysa miman min ashaykh lianna cabdullaahi bnu maslama hadduu rabo maalik inuu nisbeeyo huwa ma u baahan waxau dhihi lahay xadathanii malik bnu anas alasbaxi laakin huwa waxaa dhahay liman duunahu wadakara alxaafidu abu bakrin albarqani raximah llahu fi kitaabi laqati alluqat oo lahu usugnaaday biisnaadihi عن علي بن مdيني qاaل وxuu ri إذا xdث الرجل فqاaل xdثnا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل xdثnا فلان أن فلان بن فلان xdثه tana waa طريiqo kale wa waxay ahayd inuu dib mariyo middaa musanifka ah annadaas marka tirahda ana fulan asalkeed waxay xadahanaa fulan xadaanii fulaan ay ahayd keliya markaad nisbaysid aada rabtid siiqadiiad bedelay oo xadaa iyo samica iska bedesha ana u bedelay xadaanaa fulan ana fulana bnu fulan xadaahu wa haakada waxa weeyaan liannaha tustakdam fi lijaaza wa shayku shaykika binisbati lishaykika kaana cindaka ijaaza minhu an tarwiyahu bilafdi acam mima huwa cinda shaykika almuhim waxay yihahdeen lafdi ana iyo xadahanaa iyo samictu way kala duwan tahay haddii ay aslu riwaaya ahayd xadathanii eh, malik laa yajuuzu laka an taqul ibnu anas laakin bukaari wuxuu dhihi karaa xadathanii cabdullahi bnu maslama ana malika bna anas alasbaxi xadathahu waa dhihi kartaa saasuu leeyay sababta udhexaysana waa kugu dhaan doonta وama ida kana shayku qad dakara nasba shaykihi ayb ama ida kana shayku qad dakara nasba shaykihi aw صifatahu fi أwli kitaabi aw juزءi cinda أwli xadiiثi minhu واkتصر فيma bعdh min الأحاadيث عalى ذikri اسم الشhayk أو bعضi نسبه مثaalh xukمka intaa lagu siina مثaal bla ama إida kana shayku qad dakra نسب shaykihi aw sifatahu fii awal kitaab sheykaadi ma aha sheykaadi shiikiis sheekaadi baa wuxuu sheegayaa shiikiisii maala cabdullaahi bnu maslama fii awali xadiid yarwiihi can malik ou nasabkiiso dhamaystiran u sheegay lamaa kaana yarwiihi can lmuwaطa fadakara cabdullaahi bnu maslama fii awali muwaطa'i malik الذي yrwي عنه جملة فذkر نسب mالك بأكمله طيب ثم بعد ذلك cبداللahi بن مسلمة يقول qاla مالك أو xdثnي mالك bs waxba kale ku dari maayo بينما أنه نصبه في أول الجزء أو في آخره عند أول حديث منه يو نسبkii hore ku sheegay واkتصر فيma بعده أحاadيثi kale من الأحاadيث calى dikri ismi shaykhi aw bacdi nasabihi alasbaxi ou yihi nasabki ama malik ou yihi ama malik bn anas ou yihi marka bima ana shaykaka nas- dakara nasaba shaykihi kaamilan fi awali mujalad hal yajuuzu laka anaka tukamil ismahu maca kuli xadiid am la horta mithaalku ku siinaya waa kana mihaaluhu an arwiya juz-an ibnu salaxas ku mihaalinayo can ilfaraawi inaan juz ka wariyo fa aqulu fii awalihi waxaan leeyahay faaquula fii awalihi akbaranaa abu bakrin mansuur bni cabdilmuncim ibni cabdillaahi faraawi awalkii xadiidkiisii wa alfaraawi qaala akbaranaa fulaan wa aqulu fii baaqi axaadiidihi akbaranaa mansuurun akbaranaa mansuur aan kule keli ah mansuurkaas marka maxaa waayo abu bakrin mansuur ibn cabdilmun ibn cabdillahi faraawi inta dhan wa ayib fahal yajuuzu liman samica dalika aljuz-a mini juzkaas ninka iga maqla ma leeyahay an yarwiya alaxaadiida inuu wariyo alatii bacda alxadiidi alawali mutafariqatan xaalay tahay mid kala tagsan oo wayaquula uu yihahda fi kuli waaxidi minha akbaranaa fulanu qaala abaranaa أخbaranaa fulan ibn صلاح wa أخbaranaa abu bkr mansur bn cabdالمنcim bn cabdالlahi farawi qaala أخbaranaa fulan ma leeyahay inuu yihahdo wain lam أdkur lahu dalika fi kuli waaxidi minha axaadiid kasta anigu ma sheegin midkii un baan ku sheegay ictimaadan inuu cugsada ma leeyahay calaa dikrii lahu sheeka aan sheegay awalan ma leeyahay yani sheekii aan nasabkiisa dhamaystiray fi lxadiid alawal ninkii rabay inuu aniga iga wariyo nasabkaas kaamilka ah oo fi awal xadiid aan ku sheegay jamiic alaxaadiid oo dhan masoo wada celi kara ama hal xadiid oo axaadiidta kamid oo awaakirta ku jirta hadduu inuu wariyo rabo nasabkii hore ma soo qaadi kara mase mansuurkii aan eri keli ah iwuu u kaaftoomi karaa waa su-aal weyaan aljawaab undur fahada qad xaka alkhatiib alxaafidu can akari ahli lcilmi anahum ajaazuuh oo yani nasabkii in lasoo wada celiyo wacan bacdihim ana alwlaa an yaquula yani ibna fulan liannahu huna fi hada alxadiid lam yadkur laka nasaba shayki kaamila inama iktafa biismihi waa waadix و وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منصوب قال يعني ابن فلان marka xaakim maxaan ihahda khaiib miya khaiib sanadkiisu axmed ibn xambal ka wariyay axmed ibn xambal wuxuu ahay kaana ida jaa ismu rajuli hadduu yimaado gayra mansuubin xaal u yahay qaala xadathanii muxamed iya sanadka ku yimid qaala axmed wuxuu dhihi jiray yani ibnu fulan marka yani buu isticmaali jiray horena kama nisbeyn jirin اعtimاada عalى أول lفdina ma اstimaanin lakin waxa weyaan hadda waxaa loo hayaa bخaarي wahو أshهر الكتب في الأحاadيث asmاa mhmla ah oo ilىa yومina hada aan loo haynin qaala xadaثnي محamed محamed man huwa marka waaa le afar احtimaal waa la yaqaana محamed oo dhan مطلq ma ah محamedka meeshaan imaan karo oo yakunu تilmيda لhada الشeikh laa ykruج an yakuna mحamed ibn fulan mحamed ibn fulan mحamed ibn fulan bacduhaa bilqaraa-ina lagu garanaya qaar ka dambana waxba jawaab idin loo helina leeyahay saddexdaas kama marno saddexdoodii marka badanaa waxa weyaan bukhaari maadaama uu yahay kitaabkii saxiix kulligood hiqaabay noqonayaan markaasa le ayumaa daara isnaadu calaa axadi minhu huwa hiqa marka ihmaalka dhibkaasaa ka yimid waxay ahayd inuu bukhaari oo kale markaas inuu nisbeey inuu nisbeey u yihahdo yani ibnu fulan inuu yihahdo yay ahayd ayib وrawى عن الbrqاni بisnaadihi عan عalي بن الmadini ma qadamna dikrahu canhu عalي بن الmadini mxuu lahay xadaثna fulan ana fulan بn fulan بn fulan xadaثahu ti hadda aan soo dhaafnay o lafdi anhu isticmaal ثuma dakra anahu hakada ra'aa cali bn اmadini midkuu jawaabay mid waafaqsan o inta sheegay ثuma dakra anahu hakada ra'aa abaa bakri أحmed bna عaliyi aلصbihani nazila naysabur yafcalu sidaasuu samayn jiray buri wa kaana أحmed bn caligaas أxad الxufaad الmujawidiina wa min ahli الwarci wالdiin mujawidiin macnaha waxaa weyaan ninka sida riwaayada ay tahay u wariyaa layihahda tajwiid bmacnaa sidii oo kale ma ah وأنه khطيibkii sألh wuxuu weydiiyey عن أحاadيثa kaثيirة rawاha lahu u wariyey qاala فيha wuxuu dhihi jiray أخبرnaa أbو cمr بن حمdان أن أbا يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي أخبرh ir ninkan hadda أحمد بن علي الأصبهاني yarwي xadيiثا عن شhيkhi عن أbي cمر بن حمdان laakin shayku shaykihi asalkii wuxuu ugu wariyey abu camrin ibn xamdan xadathanii abu yacla sidau marka u nisbeeyo yuu siiqadii bedelay oo muxuu yihi ana abaa yacla axmed bna cali mutana almawsili akbarahu tagyiir ana bxadatha sawaqa lahu an yansiba shayka shaykihi sidaasuu bu ujeeda wa akbaranaa fiiri abu bakrin ibn lmuqri ana isxaaq ibna axmeda bni naaficin xadahahum shayku sheekii wa akbaranaa abu axmed alxaafid ana abaa yuusuf maxamed ibni sufyaan asafaar akbarahum fadakara lahu anaha axaadiid samicahaa qiraa'atan calaa shuyuukihi fii jumlati nusakin nusak idoo ku dhex jirto nasabu ladiina xadaahum xadahuuhum biha fii awaliha hada maxalu shaahid waxaan ka maqlay buuri fi jumla jumlati nusak nusak kitaabtan oo aada qoranaysaa nusak la yihahdo nasabu ay nisbeeyeen aladiina xadathuuhum biha u xadiiseeyeen fii awaliha awalkiyaa nasabka lagu wada sheegay laakiin maca kulli xadiid nafsa kuma sheeg waاktasaruu fi baqiyatiha calaa dikri asmaa'ihi marka siduu asiga ugu badbaado inuusan waxay dhihin uusan ka dhihin yuu siiqadii bedelo ana u bedelay maca kuli xadiiin maca ana hadihi nisba maa jaat ila fi awal اxadiid ayb qaala wakana gayruhu yaqulu fi mili hada akbaranaa fulan qaala akbaranaa fulan huwa bnu fulan uma yasuuqu nasabahu ilaa muntahaahu yani siiqadan hadda oo lagu yaqaano mashhuurka inuu huwa yani lagu daro laakin caliy bn madini bacdu min aimati xadiid yaa lafdigi ana hadii la geliyo in sheekh la nisbeeya ay banaan tahay qaala wahada ladi istaxabahu lana qowma min aruwaati kaanuu yaquluuna fima ujiiza lahum akbaranaa fulanu ana fulana xadaahum nooc min atadliis ay ka dhigtay hadda sida cali bn madini u isticmaalay anadi wuxuu u isticmaalay litajwiizi nasab shaykh faqat qolaa waxa weeyaan waxay anadii u isticmaaleen iyadoo ijaazo eed ka anaha samaac maadaama khalalkaas oo ka yimiday in ana la isticmaalo yacni huwa la isticmaalo yaa ka wanaagsan ayb wa hada aladii astaxibuhu buri ibnu salaaxa dhahay tafsiilkan dambe oo huwa bnu fulan in la yihahdo aniga saasaan wanaajinayo maxaa yl ana qawma min aruwaati kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen fii ma ujiiza lahum waxii loo ijaazeey akbaranaa fulana fulanu ana fulana xadatahu marka samaaciyay waxay ka ka dhigeen ijaazadiiay bimili samac ka dhigeen ayagoo lafdigaas adeegsanay sida looga fogaado markay nisbat raawi loo baahdo huwa in lagu daro qultu jamiicu hadihi lwujuh jaa-izatun waa wada banaan tahay wa wlaaha an yaquula huwa bnu fulan huwa bnu fulanin dheh aw yacni ibna fulani intaas inuu yidhahdo uma an yaqula ina fulana ibna fulan uma an yadkura shaada qultu jamiicu hadihi wujuh jaahizat waawlaha an yaqula huwa ibnu fulan yani ibnu fulan waa le uma ish uma an yaqula a ku xigto miya ina fulana ibna fulan yani uma yaqul ana fulana ibna fulan anahu inada ma aha yani ayagoo tartiibinaya in nasb الshayk loo isticmaalo huwa bnu fulan am yani bnu fulan haddii la waayana ana fulana bnu fulan xadathahum kuwi haddaan soo sheegayna wa uma an yadkura اlmadkura fi awal اljuزء bcaynihi min gayri faslin martabada saddexaad inuu ba nasbeyninba wa an yaktasira calى nisbat الshayk fi awal اmujalad walaa yuciid وyktasir calى ism اlأwli kama facalahu shayku a ku xigta mudda saddexaad الثالث عشر جرت العاadة بxdف qاl ونحوه فيma byn رجال الإسناaد خطا ولا بd min ذikr min ذikrihi xاalة القراءة لفظا lفdiga wa iska sahlo waxaad arkeysaa kutubta xadaثnي فulan qal xadaثnي فulan xadaثnي فulan xadaثnي فulan عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني siyaaq ahaan markii la yihahdo xadaثnي فulan xadaثnي فulan isma keeni karto jزmا waxaa ku jirta xadaثnي fulan qaala اladي xadaثnي xadaثnي fulan idan qaala meesha ku dhex jirta bayna alfaad التaxdiid lafdi ish qaala marka jarat الcaadatu waxay ku dareysatay caadada bxadfi qaala i wanaxwihi fi ma bayna rijaal isnaadi haطan in laga xadfo walaa budda min dikrihi qaalada in la sheega lagama maarmo xaalat اqira'ati lafda kitaabkii xadaثnي xadaثnي ku qornaa xadathanii fulan marka tira qaala xadathanii qaala adigaa ku daris liannahu laa budda min lannu xadathanii xadathanii ma dhici karayso ayb wa mima qad yugfalu canhu min dalika waxa la iloobo waxaa kamid eh ma idaa kaana fi afnaai isnaadi isnaadka gudihiisa hadduu ku jiro quri'a calaa fulaanin akbaraka fulaan meelaha qaali laga iloobo la iloobay kamid tahay fa yanbagii lilqaari waxaa haboon an yaquula inuu yihahdo fi fi dalika qiila lahu akhbaraka fulaan markay quri'a calaa fulaan qiila lahu akhbaraka fulaan meeshii qaalo xadathanii la dhex dhigi jiray tn quri'a ah, maxaa munaasib bu ah qiila qaala ma dhihi karaysi marka le ninkan waa lagu akrinaya qof kala wuxuu u yiri min atalaamid qiila lahu akbaraka fulan qaala nacam waa macnaheedi nacam nacam saasay ku socotay wawaqaca fi bacdi dalika quriya alaa fulan quriya calaa fulani xadahanaa fulan fahada yudkaru fiihi qaala fayuqaalu quriya calىa fulani qaala xadaثana fulan لأnnahu waxa weeyaan wawaqaca fi bacdi dalika quriya calىa fulan xadaثana fulan xadahanadaasaa yeeraysa markii hore asiga ma aha akbarana iyo akbaraka haddii la yihahdo bimacnaa anahu akada min shaykihi bilqirاa caleyh haddii xadahanaa u yihahdaan anahu samica min lafdi shaykihi marka way kala duwan tahay markii uu anahu samica almaqru calayhi min shaykihi lafda yuqaalu lahu qaala xadaaka fulan saasaa la ayib waqad jaءa hada musaraxan bihi haطa haakada fi bacdi ma ruwinaahu aw rawaynaahu waa la dhihi karaa mida marka qaarkeedaanba ku iyadoo le xadathanii fulan qaala xadathanii iyadoo qaalada qoran tahay yaan mar badan arg ama quriya calaa fulan qiila lahu akbarakum fulan iyadoo qoranaan aragnay bu uri marka tii hadda aan idinka dalbaynay waxaaba iyadoo waaqicahaba la arkiba marka haddii lagu dhawaaqa lagama maarmay waida takararat kalimatu qaala kama fi qawlihi fi kitaabi الbخaarي xadahanaa صaalح bnu xayaan qaala qaala caamiru الshacbi xadafuu axadayhimaa fi lkhai wa cala alqaari an yalfada bihima jamiica mara waxaa laga yaabaa min siyaaq samac qaala kamid eh fiir marka tirahdo xadathanii saalix ibnu xayaan qaala saalix wuxuu yiri qaala caamir shacbi marka labadii qowl alqowl awal faaciluhu shayku lbukhaari waalqowl athani faaciluhu caamir hadii layidhah marka xadathana salix bnu xayaan qaala aamiru shacbi qaaladii horaa la gooy tii hore haddii la gooyo siyaaq ahaan iyadoo xadathanii qaalo laga gooya kamid tahay xadafuu axadayhimaa fi lkhati oo qaala qaala wa cala alqaari an yalfada bihima jamiican qaala oo faacilkeeda uu saalix yahay qaala caamir oo faacilkeedana caamir yahay lagama maarmaan wa ayb النسk الرaaبع عشhر النسk المashهورة المشتملة على أحاadيث بإسناad واحد كنسخة hmام بن منبه عن أbي هريرة rواية رواaية عبدالرزاق عن معمر عنه ونحوها من النسخ والأجزاء منه من يجدد ذكر الإسناad في أول كل xadيiث منها النسk المashهuuraة نسkda la yaqaana almushtamilatu ee kulansatay calى أxaadiiثa بisnaadi waaxidi kusoo aroortay ka نسkati hamaam bni munabه can abi hurayra riwaayata cabdالرazaq can macmari canhu e can hamaam iyo wanaxwiha oo min النسk والأجزاء iyo نسk oo waxaa la jirto macmar wariyo cabdirazaq u ku wariy cabdiلرazaq can macmar can hamaam can abi hurayra nusakda halkaas isnaad yaa majmuuca min axaadiis lagu wariyo oo gaaraysa boqol iyo dhowr marka hadihi nuska laha isnaad waaxid wahada isnaad qad dukira macaha fi awali sanad faqat wlbaqiya bilmutuun hadii uu nin rabo marka an yarwi hada xadiid can cabdirazaq bisaxiifati hamaam bni munabi can abi hurayra kayfa yafcal hada huwa ljawaab ayb minhum waxaa kamidi muxadiثiintii man yujadidu dikra isnaad fii awali kuli xadiidin minha nuskadaas oo boqolka xadiid masalan ku dhex jirto xadiid kamida markaad rabtid inaad wareysid sanadkii horaad soo qaadanaysaa markaa turaakibuhu lianna almacnaa haakada lianna hada alisnaad alawal wain qurina bialxadiid alawal laakinahu maqrunun macnan maca kuli xadiid waa hal qeyb ah. wayuujadu hada fi kaiiri min alusuul alqadiima wadalika axwar waa hal madhab wa minhum man yaktafii yaa kamida ninku kaaftoomay bidikri isnaadi bidikri isnaadi fi awaliha cinda awali xadiidi minha sidii u qoran tahay aw fi awali kuli majlisin min majaalisi samaaciha yani haddii nuska hal majlis lagu akrina xadiidka horele sanadki lagu sheegaya inta kale mutunteedi haddii dhowr majlis loo qeybiye axaadiistii maca kuli majlisin sanadkii hore inta la sheego ee xadiidka aad rabtid ad ka bilaabaysa haddana waa waa qeyb labaad wayudrij lbaaqi calayhi bimacnaa yacطifu calayhi lbaaqi wayaqulu fi kuli xadiidin bacdahu xadiid kasta ou rabo inuu qaato wabilisnaadi aw bihi aad leedahay wabilisnaadi mutaqadimi qaala abu hurayra can الnabiy sal اla alيه wasalam kayt wadalika huwa alأglb اlأkhar muxadisiinta kana isticmaalaan badi ahaan laysa laa yacni dalika tafdiilahu calaa gayrihi laakiin kanaa loo badan yahay liannahu dadkii maadaama waraqdu ku yar tahay waktiga in la kasbada la rabo in la yihahho bilisnaadi alwal qaala abu hurayra kayta can nabiy sala allau alayh wasalam marka isnaadkii waa la ishaaray bas laakin lam yudkar aw bihi ay bilisnaadi alawal kayta saas ayb wuxuu le wإida araada man kana samaacuhu calى hada اlwجه tafriqa tilka اaxaadiiث wariwaayata kuli xadiiثi minha biisnaadi اmadkuuri fi awaliha jaaza lahu dalika cinda اlأkhariina minhm wakiic bn اljarax wayaحya bnu macin وabu bakrin alsmaaعili faida araada man kana samaacuhu calى hada اlwجه nusqadii oo dhan o hal isnaad ku maqlay hadduu doono tafriqa tilka اaxaadiiث inuu kala geeyo oo qaarkood soo daliishto iyo wriwaayat kuli xadiiثi minha biisnaadi اmadkuur fi awaliha jaaza lahu dalika cinda اlakhariina minhum maala hadda muslim bukhaari nusakdaas way soo wada qaateen ma rawow jamiica nusk fi fi صaxiixayn inama kul waaxid اktasara calى shayi minha bxasabi ma yuriiduhu liannahu ma lam yukrija jamiica صaxiix kama dakar marka ninkii riwaayadii oo kaamil ay u dhacday hadduu rabo inuu qeybka soo qaato muxuu samayn karaa inuu isnaadka lasoo celiyo maca kuli xadiiثin yuriidu an yaakuda minhu riwaayat kuli xadiiثi minha bilisnaad اmadkuur fi awaliha isnaadkii awalka lagu sheegaa soo qaadanay maca kuli xadiiثi jaaza lahu dalika cinda اakharin wa hada lأna اljamiica axaadiida dhammaanteed macطuuf calى اlأwali faاlisnaad اlmadkuuru awala fi xukmi اlmadkuuri fi kuli xadiiث xadiidka awelka haba loo sheegay laakiin macnihi waxay ka dhigan tahay maca kuli xadiid wa huwa bimahaabati taqtiici lmatni lwaaxidi matnigii keligiis haddii lakala qaybiyo qeyb kasta fiiri sanadkan xadiidkan tawiilka awelkiisoo kaga jiray wa tuciidu hada isnaad maca faqrati min axadiid aطawiil waxay lamid tahay nafsa xadiidkan hal isnaad ku sugnaatay oo hadana soo celcelisay ma bimathaabati taqطic matn waaxid fi abwaabi biisnaadihi madkuur fi awalihi wa min almuxadithiina man abaa biifraadi shayin min tilka alaxaadiid اlmudraja bilisnaadi اlmadkuuri awala wa ra'aahu tadliisa wa min almuxadithiina waxaa kamid man abaa nin diiday biifraadi shayin min tilka alaxaadiid ma abaa u yahay ومن المحdثiiن mن abى بإفrاad شhayء nin diiday min tilka الأحاadيث المdرجة بالإسناad المذkوr أولا nin diidaa kamid oo وra'aahu تdliiسا inay tdliis tahay u arkay yani qola waxay leeyihin haddii نسkadii oo dhan aada hal xadiidka soo qaadati xadiidkaasna aada soo qaadido isnaadkii hore ku tarkiibisi nooع min التdliis waayo sanadkan iyo isnaadkaas iskuma xigan waa loo dhexey wixii loo udhexeeyaad ka booday nooc min atadliis soo maha saasay qolo u arkaan waxay kuleeyihin isnaadkan looma imaan karo ila bidikri jamiici اlmutuun alati sabaqathu matniga markaasaa loo imaan karaa bay leeyihin waa iska ijtihaad oo laysa fi maxali wasa'ala bعض أهل الحdيث الأستاذ أbا إسحاq الإسفراyني الفقيه الأصولي عن ذلك فقال لا يجوز وهذا فقيه ولكننا على مذهب المحدثين وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه waxa weyaan أن يبينa ويحkي ذلika كما جرى ويحkي ذلika midkaas u sheegay كما جرى siduu arinta ay u dhacday كما فعله مسلم في صحيفة همام بن منبه نحو قوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم أساس استعماله marka waxa weeyaan أنه عاad الإسناad أولا لكن الإسناad الذي أعاaده لم يرتبه مع المتن الذي عنده مباشرة إنما جعل في وسط ما يشعر أن بين هذا المتن وبين ذلك الإسناad أحاadيث أخرى ولذلك محوري قال منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أبو هريرة أحاadيث منها waxaa kamida marka midkaan hadda aan raba aan sheegi doono axaadiiثa ka horeysa qaala rasuul الlahi sal اه عليه وسلم ina أdnى مqcdi أحadiكم في الجنة an yaqula lahu تmnى ina adnaa maqcad axadikum fi ljanna waxaa ugu hooseeya ninka jannada gala qofka ugu hooseeya an yaquula lahu allahu tamana ninkii ugu dambeeyo oo nin xataa naarta laga soo bixi weeyaan yaa waxaad leeyahay marka tamani wixii maskaxdaada kusoo dhacdo markuu intii maskaxdiisa ku dhacda usheegaa le laka maa tamanayta wa mithlu dalik yani ilaahay fadligiisa waasac weeyaan wahakada facala kathiiru min almualifiin sidaasay sameeyeen oo macnaha maa yushciru bilmaxduuf wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin